bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tafsiiraat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii shan iyo tobnaad ee kitaabka nuur ulyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirid bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin sala allahuma cala nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu ku dhex jirnay aragtiyihii dadka gaalada ah iyo ka hor imaatinkay ka hor yimaadeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaynu soo arkaynay ninkii gaalada ka mid ahaa ee runtii qurayshna isaga dhigay inuu wax badan ka xogogaalsan yahay kadibna warkiisii ay diideen cutbat bnu rabiica maqaaladiisii baa halkaa kusoo dhamaatay iyo isagoo xaqiina u caddaaday aan haddana qancin wuxuula lamid ahaa kuwii faraacinada ahaa ee ilaahay ui wajaxaduu biha wastayqanata anfusuhum wa waculuwan wajaxaduu biha aayadihii way diideen nebi muuse la yimi faraacinadu wastayqanata anfusuhum naftoodii way yaqiinsatay inay xaq yihiin aayaduhu iyo mucjisaadka marka waxay u diideen dulman waculuwan waa kibir iyo gardar waaya markuu ninkani tilmaamay inay maanta haboon tahay in rasuulka sala allahu calayhi wasalam la iska daayo jawaabtoodii waxay noqotay maxamed wuu ku sirxay way geerifeeyeen walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum taa qur-aanku uu tilmaamayo wey macnaha jeero aragtidooda iyo waxa ay qabaan la raaca wixii ka horeeya ma qancinayo markuu isagu yihi haddaba haadaa ra'yi uma caraduu calayhi waxa ay u bandhigeen bacda dalika intaa kadib rasuulka an yushaarikahum inuu la wadaagsado fii cibaadatihim adigu cibaadadayadana la wadaag bay idhaah wa yushaarikuuhu fii cibaadatihi nebigana ay cibaadadiisa la wadaagaan adigana mar alle aan kula caabudno iyo diintaada aan qaadano adiguna sida iyadoo kale mar bay idhaah waa ka qur'aanku tilmaamaya waduu low tudhinu fayudhinuun waxay jeceliin inaad adiguna usoo yar ciirto iyaguna ay soo ciiraan daalacnaas nus aan isku celcelina bay yidhaahdeenoo de ismari weyne waa laysu tanaasula meel dhexaan isugu nimaadno faanzala allahu fii dalik arrintaa ilaahay baa wuxuu kasoo soo dejiyey suuraddan qul yaa ayuha alkaafiruun nebi maxamedo waxaad tidhaahdaa gaaloy laa acbudu maa tacbuduun waxaa caabudaysaane sanamka anigu ma caabudayo walaa antum caabiduuna maa acbud aniguna ilaah aan caabudayo ma caabudaysaanoo diide walaa antum caabiduuna maa acbud idinkuna walaa ana caabidun ma cabadu aniguna ma caabudayo mustaqbalka soo socda waxaa caabudaysaan walaa antum caabiduuna maa acbud idinkuna ma caabudaysaan ilaah aan caabudayo lakum diinukum waliya diin idinkuna diintiinaa leediin ana diintayda tani waxa weeyaan waa kaberino kaberi noqosho wey waa laba midun in la qanciyo qofkaasi xaqa u raaco iyo in laga beri noqdo waa taa qur-aanku uu tilmaamayo qad kaanat lakum uswatun xasana fii ibraahiima waaladiina macah id qaaluu liqowmihim inaa buraau minkum wmima tacbuduuna min duuni illaah kafarnaa bikum wabadaa baynana wabaynakum alcadaawatu waalbagdaau abada xataa tu'minuu billahi waxdah taas waa mid haddii la diido markaa ay diidaan inay soo tanaasulaanna waa mufaasala iyo in laga beri noqdo laga durko qofkaan diin lahayn isagu daalacnaasilka iyo isku celceliska u ogolyihi laakiin qofka muslimka ah mabdi'iisu ma aha mid circiraya duufaamada iyo dabayluhu ma qaadaan alcaasiir dabaylaha dhinacyada ka imanaya ma qaadaan masaalixdu ma jiidato waa qof meel lagu ogyahay caduu calayha binnawaajib saasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waaya marka waxa uu aayadda macnaheedu y falaa tattahimuu gaalay ha tuhmina annii ujiibukum inaan idinka aqbalayo lialabikum waxaad doonaysaan min alishraaki billaah in ilaahay loo shariig yeelo taa idinka aqbali maayo ku dhan nebi maxamedow waanu ku yidhi oo waxaad soo arkaysay abu aalib jawaabtuu siiye rasuulku maxamed sala allahu calayhi wasalam adeer dee khadyaan baa lagaa joogsaday tolkiina isku kaayo dirtay ama keli baan taagna bal adeer la yareeg waxay wadaan markaa waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhigay qur-aanjay ku quuso ayuu uga dhigay qoraxdana midigta dayaxana bidix hadday soo saaraan oo awooddooda halkaa gaadho kama tanaasulaya buui arrinkan adeeraha ku daanay hmm. haddaba faaisuu minhu nebiga way ka quusteen wadalabuu bacda daalika intaa kadib waxay dooneen gaaladu an yanzica min alqur'aan qur-aanka inuu nebigu ka siibo nazaca yanzic an yanzica min alqur'aan inuu qur'aanka ka soo saaro maa yaqiiduhum waxa iyaga cadho gelinaya qaydku waa cadhada min dami alawsaan sanamyaasha caydooda ah waalwaciid shadiid iyo wixii hanjabaadooda qur-aanka ku jira fayaatiya biqur'aanin uu qur'aan keeno hayrihi aan qur'aankan ahayn aw yubadilahu ama uu dooriyo faanzl allahu ilaahay baa soo dejiyey jawaaban lahum isagoo u jawaabaya fii suurati yaasiin aayaddan u soo dejiyey waxay dhahan haddaba haddaad dayn weyday fii suurati yunus waxa ay idhahdeen haddii aada inaad dayn weyday bal haddaba qur-aankaaga iska wado oo inta in baa nagu sii taagane in baa sida musbaarkana mudmuday aad arrintaa ka saar bay dhahan qur-aanka maa ashbaha leylata bilbaarixa habeenkooda iyo habeenkana wuu isu egyahay waxay iminka leeyihiin america waxay idhaahdeen misxafkaa soo baxaya ee madbacadaha misxafka daabacda ay soo saarayaan yaan la soo gelinin bay dhahaan wadanka iyaga intii koob iyo tobankii sebtembar ka dambeysay leannahu isagaa jihaad jihaad baa ku badan bay dhahan marka ama wasaaradaha waxbarashada jihaadka ha ka saareen ama iy wadanka iyaga keenin bay marka dhoofintii loo dhoofinaya jaaliyadaha muslimka way istaagtay leanna waxay idhahdeen waa aslu irhaab irhaabka asalkiisa wada jihaad way jihaad jaahidu yujaahiduuna ereygaasaa ku badan bay dhahdeen sidoo kale waxa ay u waaxyoodeen siba duwal alkhaliija ugu sii horeeyaan iyo masariyin dee qaarkood horaabay ugu sii tegeen sida turkiya iye waxay iyagana yidhaahdeen manaahijta waxbarashada waa in laga saaraa arin kasta oo sheegaysa gaaladu inay cadow tahay waa in laga saaraa wax kasta oo dadka qiiradooda iyo xamaasadooda soo noolayn karaya markaasaa dabeetana dowladaha qaarkood manaahijtoodii waxbarashada in badan baa bedelay in badan waa macruuf oo manhajkii hore iminka lama dhigo iskuullada dib baa lagu noqdayoo qur-aanka aayadihii ku jiray wixii yuhuudda ka warramayey wixii kristan ka warramayey halkaasaa laga dhigay khudbadihii ayaa iyagana la yidhi awqaafaha ilaaliya war awqaafahow idinkuna waxaa qaabilsantihiin khudbadaha inaan yuhuuddana laga habaarin allahuma ahlik ilka farasa walmushrikiin wadamir acdaa'aka acdaa diin tiinaha odhaninabeyda xallow wixii halkaa maa yaqiiduhum wixiina cadho gelinaya ha laga saara bay yidhaha diintu waa inay diin dabacsan oo kun yaran oo aada yar a noqotaa bay yidhaha iyo waciid shadiida marka qur-aankan bedel ama mid kale keen ilaahay baa u jawaabay markaasaa ilaahay wuxuu ihi qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow maa yakuunu lii maa yembagii lii wamaa yajuusu lii xalaalna iima aha imana suuragal ma aha ina suuragal maaha an ubadilahu inaan qur'aanka dooriyo min tilqaai nafsi naftayda xaggeeda in atabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilay wixii la waxyeedu ma raacayo laakiin suurtagal ma aha inaan qur-aankan anagu dooriyo intaasaa loo laqimay rasuulka sala allahu calayhi wasalam kumana gooni ahae waa ciddii ku abtirsanaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam manhajkiisii iyo diintiisii tanunbaa inoo taala qul maa yakuunu li an ubadilahu min tilqaai nafsi in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay talaasul malaka kii doonaya dhankuu doonaya ha u liyahlika man halaka can bayina wa man xaya can bayina mid ku noolaada iyo mid ka dhaco dhinta waqad xasala lahu maa waqad xasala lahu nebiga waxaa la kulmay maca kufaari quraysh nimankii gaalada ahaa reer quraysh markii ay u yimaadeen waxaa nebiga u xasiloo la kulmay naadiratun arrin dhacdo cajiiba ah. naadira waa arin la yaab lahoo naadira dhacdadaa cajiibka ahoo takuunu u noqonaysa liman istahaana qofka fudaydsada bidaciif daciifka qofka fudaydsada maxay u noqonaysaa ka misbaaxin faynuus oo kale yastadiiu bihi uu iftiinsado qofka istahaan waa furaysiga qofka qof daciifahun furaysan lahaa wax uu cashar ku qaato ayaa nebigiiyo soo kala maray nimankaa gaalada ah wahwa arinkaasina waxa uu yahay anahu nebigu baynama anahu arinku wuxuu yahay baynama arasuulu sala allahu calayhi wasalam calayhi salaam wakti oo nebigu maca kubaraa'i qurayshin wa ashraafihim quraysh kuwoodii waaweynaaye kuwii sharafta sheeganaya isaga oo u helinaya yata'alafuhum soo dhaweynaya taliif waa soo dhaweynta iyo in lasoo dumo dadka oo muslaxaya wayacridu calayhim lqur'aan qur-aankana waa u bandhigaya iyo wamaa jaaa bihi min addiin iyo diinta uu nebigu la yimi wuu bandhigaya qur-aanku ku dul akriyaya wuu waaninaya dhinacyo badan buu wax ka tusaalaynaya iyadoo uu ku hayo oo qaar badan oo kuwii dhakaweynta ah hor fadhiyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam hebel ow ka waran sidaa miyaanay saa kula ahayn miyaanay fiicnayn sidaas taasi miyaanay kula xumayn isagoo u baacinaya ilaa waa loo baacbaacaya noocaas ayaa id aqbala calayhi cabdullaahi bnu ummi maktuuma alacma asxaabigaasaa nabiga soo qaabilay aqbala calayhi rasuulka waxa soo qaabiloo kusoo hagaagay asxaabigii muadinkiisa ahay la odhan jiray cabdilaahi ibnu ummi maktuum alacma waa indhooluha indhoolana dee waad garanaysa hadal unbuu maqlaya isagu ma arkayo halka laysla marayo iyo cidda fadhida iyo munaasabada iyo dee waa qof macduurahoo cudurdaar leh nabiga hadalkii xagguu iga xigaa xaggaa uu kusoo hagaagay wahuwa cabdilaahina miman aslamuu qadiima raggii wuxuu kamid ahaa waktiga hore islaamay ayuu kamid ahaa cabdilaahina waay miman aslamuu qadiima wanabiyu sala allahu alayhi wasalam mushtagilu bilqowm rasuulkuna wuxuu ku mashquulsan yahay nimankan gaalada ah ula hadlayo ee u baacbaacinayo waqad laqiya minhum waxaanu nabigu kala yaro kulmay mu'aanasa xoogaa yaro wehela mu'aanasa macnaha xoogaa yar dabacsanaana inay soo yaro dabceenoo ay yaro roobiyeen madaxa yaro fororiyeen xataa damaca fii islaamihim ilaa uu islaamnimadoodii rajo ka qabayo nebigu calayhi salaatu wasalaam damaca fi islaami islaamnimadoodiibuu rajo ka qaba ayuu yar rajeeya uxusi hor waa kuwanoo soo yara xeebte armay islaamaan fa qaala lahu cabdullaahi cabdilaahi oo de indhoolo ahoo nabigaysa soo agtaagoon arkaynin kuwuu la fadhiyaa wuxuu yihi yaa rasuula allah calimnii mima callamaka allah wa akara calayhi alqowl fashaqa dalika cala rasuuli sala allahu calayhi wasalam wuxuu nabiga ku leeyay yaa rasuula allahi calimnii mima callamaka allah ilahay wuxuu ku baray wax iga bar markaasu kumuu daynina agsar calayhi lqowl hadalkiina uu ku badiyey nebi allow waxaan u baahnahay masaa'il diiniya bal ii sheeg wixii caynkaa iyo caynka ii kordhi wuu ku celceliyey sida had iyo jeer indhooluhu indhoolaha iyo dhagoolaha iyo aada bay u celceliyaana waxay isleeyihiin dee sida ha lagu arkiyo ha lagu maqla iyo waxyaabahaasaa ku yaro jira marka hadalka waxay ku sameeyeen tikraar ku celcelin fashaqa dalika cala arasuul arintaasi waxa uu ku dhibay nabiga calayhi salaatu wasalaam ama arinkaasi nebigu dhiba xoogaa wa kariha waxa uu nacay qadcahu likalaamih wuu karaahaystay rasuulku hadalkaa laga jarayo daraaddeed ilan wuu ku hayaa dabeetana hadalkiiba xidhiidhsan iyagii weli may kicin manay diidinoo may deedifaynoo may gacansaydhin sidaa darteed qadcahu likalaamih wuxuu karaahaystay hadalkan laga kala jarayo ilaa uu dhigo wakhaafa calayhi salaam nebigu waxa uu ka cabsaday an yakuuna inuu noqdo iltifaatuhu eegidiisa uu eego lidaalika almiskiin miskiinka hadduu eegana wuxuu nebigu ka cabsaday yanfur canhu inuu ka cararo qalbu ulaaika alashraaf kuwaa qalbigooduba ka cararo hadduu iyaga kasii jeedsado oo ha war cabdilaahi sidee xaalku yahay maxaad u baahan tahay oo kuwan kasii jeedsado in kuwan qalbigoodu cararo ayuu ka cabsaday oo an yanfur canhu qalbu ulaaika ashraaf kuwa qalbigooda inuu ka cararo iminka qalbigoodiibuu sidi waad yar qancis way soo dhawaadeen waa kuwana aamuse ku dhagayste markaa haddaad halkaa ka joojiso dee aad xaggan u kacdo armay iska dhaqaajiyeen idhah raalli haw hawl baanu leenahay markaa wuxuu sii balkan xidhiidhi horta fa canhu wuu kasii yaro jeedsaday kii indhoolaha ahaa iyagiibuu ku jahaystay fa caatabahu calaa dalik ilaahay baa arintaa ku canaantay biqowlihi buu ku canaantay awala suurati cabas suuratu cabasa inteedan hore marka canaantaasaa ka dhacday waa canaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam la canaantay laakiin isaga iyo ciddii ka dambaysaba cashar u ah waa cashar wey inaan cid la fudaysan karin oo la odran karin waa miskiin iyo mustawihiisa hooseeyay markaasa ilaahay dee sidan aayaadku ay sheegeena la akhriyayo ayaa arrinkuna u dhacay wuxuuna caddaynaysaa marka suuradduna rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxyiga ilaahay uu kusoo dejiyey hadduu wax qarin lahaa kuwuu qarin lahaa bay ka mid tahi laakiin waxuu qariyay baan jirin arin isaga ku saabsan iyo mid sir kasta sheegaya iyo mid lagu canaananayo wax walba sidiisii buu sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalata wallahu yacsimuka min annaas waay saa dadka ku gaadhsii baa layidhi waata caaishana leedahay dee haddii qofku ninka ilaa nebigaa wax qariyoo liannahu dee nusuustaas iyo suurat laxsaab iyo haddaad akrida qadiyadii dhex martay isaga iyo zayd iyo zaynaba iyo rasuulka sala allahu calayh wasalam waanadii waaninaya alla wuxu uhi cabasa nebigu wejiguu ururiyayo watawallaa wuu sii jeedsaday an jaa'ahu lacmaa inuu indhoole u yimi awgeed markuu indhoolihii yimi ayuu wejigana ururiyey rasuulku ismelmelay oo dhinacaa kale uu isu dadbay wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiye nebi maxamedow lacalahu waxaa laga yaabaa indhoolahani yazakaa inuu xumaan iska hufo aw yadakaru ama waantooboo fatanfacahu dikraa waanadu ay anfacdo amaa man istiknaa qofka isagu kaaftoobee maarmay ee san taagay wey alla ka maarmay siduu sheegtay fa anta adigu lahu isaga tasaddaa waad qaabilaysaa waad u banbaxaysaa miyaha kaa isaga waad ku jahaysanta waad ku fooganta wamaa calayka dushaada ma aha anlaa yazaka inaanu nadiif noqonin oo aanu dembi iska nadiifin inuu toobad keeni waayo adiga waxba dhibkaama kaama saara walaa calayka dushaada ma aha wax dembi ma aha allaa yazaka inuu toobad keeni waayo nadiif noqon waayo sidaa xumaan ugu dhoobnaado adiga taa maxaa kaa saaran wa man jaa qofka ku yimi yascaa isaga oo ordaya wa huwa yakhshaa allana ka cabsanaya fa anta adigu canhu xaggiisa talaha waad iska mashquulinaysaa miya canaantaasaa ka dhacday famaa cabasa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu ma ururinin bacdahaa dhacdadan kadib fii wajhi faqiir qof faqiira wejiga mar dambe uma ururin wa kaana nebigu waxa uu ahaa idaa aqbala calayhi cabdullaahi ibnu ummi maktuum asxaabigaas mar kasta oo u yimaada rasuulka yaquulu lahu wuxuu odhan jiray marxaban biman caatabanii fiihi rabbi marxaban waar soo dhowo soo dhoweyn baa usugnaatay buu odhanaya biman cabdilaahi wey caatabanii fiihi uu igu canaantay rabbi ilaahaygu waa ninkuu ilaahay igu canaantayow soo dhowow si gaar ah oo la ilaahay baa uhiiliye waa kii cumar bnkhaaab lahaa markii ay arkeen asxaabtu isagoo islaam baa u yeedho markaasay dhegta u saartay kadibna aada buu u colkii iyo dadkii la joogayna uu kasii jeedsaday oo lamau hadal islaantiibuu aada u dhegeysanayay in badan markaas dad badan baa dee cumar ku fadhiyo islaanunbaaba dhegta kaa qabsatay markaas war islaamtan miyaa taqaaniin islaamtan khawla bintu saclaba arinkeeda waxba kama ogidine islaan ilaahay dhegaystay cumar siduu uga dhaqaaqayaa buuri qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtaki ila allah wallahu yasmacu taxaawurakuma bas de qad samica allah ilaahay baaba dhegaystay baa layaanu de xaggan uga dhaqaaqay marka qiimeyntaas ayaa uu nebiguna cabdilaahi waaya dhacdadaasina waxa markaa ay muujinaysaa dadku inay qiimo u kala leeyihiin siday ilaahay agtiisa u kala miisaanroon yihin siday u kala lacag badan yihin siday u kala madaxsan yihin siday u kala cadcad yihin siday u kala xoog weyihiin arrinku caynkaa maha in allaha laa yandur ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum ilaahay qalbi waa qalbi jire wuxuu eegayaa qalbiga camalka qofka labadaa ka dhisan baa qiimo leh waay walamaa ra-a almushrikuuna gaaladii markay arkaan ana haadihi almadaaliba rabitaanada noocani ah, doonidan dalabkan allatii yacriduunahaa ay soo bandhigayaan dalabaadkan ay soo bandhigayaan laa tuqbalu minhum inaan laga aqbalayn kolkay ogaadeen wax waxaan dalabaadka ahay kolba nebiga mid uqadima inaan laga aqbalayn araaduu waxay dooneen an yadkhuluu min baabin aakhara albaab kale inay ka galaan dhan kalaa laga soo wareegay dhankaasina waa maxay wahuwa tacjiizu rasuuli sala allahu calayh wasalam nebiga ayay yidhaahdeen aan cajsi gelino aan dhaabad u dhigno uu ku turunturoodo oo maxay bialabi alaayaat mucjisooyin baynu weydiin bay idhahdeen mucjisooyin cajiiba baynu weydiinoo jiq ku nooda faijtamacuu way urureen wa qaaluu waxay dhahan yaa muxamed in kunta saadiqan war muxamed haddaad run sheegayso fa arinaa aayata aayadna tusi natlubuhaa ninka aanu kaa doonayno aayadbaan hal mucjisaanu kaa rabnaaye maxamed haddaan kaa runtay arrinku mucjisadaa noo dhiib oo noo fuli mucjisadaasina waa maxa wahiya an tashuqa lana alqamar waa inaad dayaxa noo kala jeexdo firqatayni laba qaybood dayaxaasaanu rabnaa bay idhahaan maanta inaad xaggiisa u dhaqaajiso oo aada laba u kala dayaxaa la gaadhay hor dayaxa gaadh bay idhaha bal tichnolojiyadaadii waxa aad horumarkaagu xagga dayaxa ha taabtabay ilaa dayaxa oo dabeetana labaha ka kala dhigo marka rasuulku sal allahu alayhi wasalam uu aqbalay fa acdaahu llahu hadihi lmucjiza ilahay baa mucjisadaa siiye washaqa alqamaru firqatayn waa kii dayaxuna laba qaybood kala noqday wac faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yihi kolkuu dayixii labadaa buuroode maka hareeraheeda ku degay ishhaduu reaale war markhaati ka ahaada war waa kaa soo dayixi dee waa arkaysaanoo labadaa buurood ayuu fuulay siduu u fuulay siduu u yaraaday wuu weynaa muxuu intan ku noqday allahu aclam arrin jirto weyo de waa ka sheeku ka qur-aankuna sheegay marka wax jiro wey markhaati ka noqda bui kaas weliba waa haddaad ka shaki lahayd bu kuui wahadihi qisa qisada rawaaha cabdullaahi bni mascuud cabdillahi bn mascuud aynu soo marnay baa wariyey wa huwa min asaabiqiina alawaliin asxaabtii horu ka ahaa ee waktiga hore islaamta ruwiyat canhu asxaabiga waa laga wariyey min duruqin kaiiratin wadooyin dariiqooyin badan riwaayooyin badan baa lagaga wariyey warawaaha cabdulaahi bnu cabaas wakayru asxaabiga iyo rag kaleba way wariyeen warawaaha canhum waxaa kasii wariyey asxaabta jamcun haziir jamac badan haziirku waa kaiir jamac aada u badan ayaa ka wariyey xataa saara xadiidu kalmutawaasir ilaa xadiidkan uu noqday nooc isku tubadhacay oo aada iyo aada sanadkiisu u badan yahay waaya oo kutubu tafsiir aad ku arkayso shuraax waqad dakaraha alqur'aan alkariim ilaahay baaba sheegay fii qowlihi tacaala awala suurati alqamar suurat lqamar bilowgeedaaba de ilaahay ku sheegay iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar iqtarabat isaaca qiyaamadii way soo dhowaatay buu ilahay wanshaqa alqamar dayixina u kala bilaacay dee warka ilaahay mid ka weyn oo la qaadanayo ma jiro ilaahay baa dee ka warramay arrintan inay jirto fa xiinamaa ra'aa markay arkeen almucaaniduuna haadihi alaayata alkubra kuwii mucaanidiinta kuwii canaadka badnaa markay mucjisadan arkeen qaala bacduhum qaarkood baa waxay idhaahdeen laqad saxarakum ibnu abi kabsha ibnu abi kabsha nebiga xikmadda eh, arinta lagu bixiyey waa ti aynu soo marnay ah, xag horeynu kuso bilowga eadka akhrii karaysa kitaabka laftiisa ibn abi kabsha war waa ka idin sarxay kol haddii arinkii arrinkiisi ugu sahlanaa intuu dhulka ahaa laakiin samada u baxay cirku ku toshay bay dhahan arrinkiisi kor buu u toshay saas ayay ku jawaabeen haddana mar walba ilaahay baa ka xilqaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam jawaabta nin ilaahay garab taagan iyo ma iisho fa anzala allaahu fiihim ilaahay baa ku soo dejiyey isla suuraddan wain yarow aayatan yucriduu wayaquuluu sixrun mustamir wain yarow aaya hadday mucjiso arkaan waaba sida dayaxaas yucriduu way sii jeesanayaano wayaquuluu waxay odhanayaan sixrun mustamir waa sixir joogto ah oo aan kala go' lahayn ayay leeyihin saasay sheegeen nimankaas waayo uma sa'aluu rasuula sala allahu calayh wasalam bacda dalik intaa kadib nebiga waxay weydiiyeen aayaatin mucjisooyin laa yaqsuduuna bidalik aanay arintaa uga jeedin ilaa tacanuta walcinaad cinaad iyo tacanud tacanudkuna waa madaxadayg cinaadkuna dee waxa weeyaan isaguna waa noocaas oo kalaba fa waxaa ka mid an qaaluu inay yidhaahdeen kama fii suurati isra suuratulisraa siduu ilaahay kaga warramay sidanay haddana yidhaahdeen codsiyo isdaba socda ayay soo jiheeyeen hal diidaysaa geed ay ku xoqato ma weyda wey marka dhir badan bay ku xoqdeen oo ay ka mid bal inta codsiyadan sa isu daba yaalaan mal halkaa waxaad ka dareemaysaa inuu iyo qof baaba-ay oo qalbigu ka dhintay alkaafiru laa yastaxi qofka had iyo jeer ugu xishood daranina waa imaan laawaha xayada iyo xishoodka iyo khajilaadu iimaankay la socdaa alxayaa min aliimaan waay maxay yidhaahdeen lan numina laka bay yidhahdeen waa suuratulisraa baad ka akrinaysa aayadda sagaal iyo sideetan ilaa saddex iyo sagaashan lan numina laka kuu rumayn mayno waxaad sheegayso xataa tafjura lana muxuu ahaa xafsuhu tufajira buu dhiga halkan miya xataa tufajira lanaa min alard ilaa aad dhulka kasoo butaaciso yambuucan ila biyaan ilaa aad kasoo butaaciso dhulka meeshan qasabaaha ka furmeen baydhaan saxaraaga aw takuuna laka ama ay ku ahaato jannatu min nakhiilin wa cinab beer ay aada ugu badan yihiin nakhiisha iyo cinab ilaa ninahaasaanay ka dhammaanin dadka qalbigoodu liitay adduunyadu ay haysato beer dhirtu ay ku badanto ishu ku yaro qabowsta bay dhahan oo cinabkiiyo nakiishu ku badan yahay fatufajira alanhaar weliba webiyaalna aada wac ka siisa khilaalahaa dhexdeeda tafjiiran butaacin webiyaashuna aada uga soo butaaceen bay dhahan meeshaa loo ayo aw tusqid asamaa ama xagga kale aada samada soo rida bay dhahan samada soo rid kamaad sacanta sidii aada sheegtay calaynaa dushayada ku rid kisafan iyadoo qaybaa ilan marka waxay u jeedaan samada ayaa ida samaau shaqat ida shamsu kuwida samadiibaa isbedelayso qiyaamaha maray dilaacdaiyo mar la duubo taasay dhegeysteen oo adiga sheega yidhaahda samada wax noqon doontee aan aragna bay aw tatiya billaahi waalmalaaika ama ilaahay iyo malaaigta ila aada keento qabiilan iyaga oo na hor jooga ama mucayanoo dee la arkayo ilaahay iyo malaaigta aan aragna halagu markhaati furo aw yakuuna laka baytun ama guri waa inaad kuu sugnaadaaba guri hala helo min zukruf dahaba guri dahaba hala helo oo de iyo jeer boqoradu dahabbaa ka yaraa dhowdhow iyo beeriya waxaas aw tarqaa fi samaa ilaa aada samada fuushabayda dayax gacmeed ilaa aad u hesho xagga kore shardigana shardibaa taxadka ugu sii jira weliba e walan numina liruqiyik samafuulkana ma rumaysanayna bay dha haddaad samada fuushana kaa rumaysan uun mayno xataa tunazila calayna ilaa aada soo dejiso kitaaban naqra'u kitaabaanu akhriyayno bal yuriidu kulu mri'in minhum an yu'taa suxufan munashara ataayadaasi u markhaati kacay kitaaban naqra'u hebel buu ku socdaa nebigaa rumee sidaa u aqbal dee nin walba ha loo dhibay baydhaahn waraaq ilaahay usoo diray bal ka edab daradaa iyo afxumada ayaa la isula yimi marka halkaa waxaad ka aragta in fara badan dadka aan iimaanka lahayn waxa wax ku qiimeynaya adduunyada arinkoodu muxuu ku yara wareegaya wuxuu ku wareegay uun beer iyo biyo iyo dahab iyo daar intaasuu ku wareegay diintoodiibaa intaa noqotay diintoodii intaasay ku ururtay intaasoo arrimood bay ku xihay walam yujibhum allahu ilaa biqowlih ilaahay aayaddan ugu jawaabay qul waxaad tidhaa nebi maxamedow subxaana rabbii ilaahaygaa xumaan ka hufane hal kuntu maa kuntu ma ihidha nebi maxamedow ilaa basharan rasuula intaa udhi bashar baanahay rasuulna waanahay bashar waanahay idinkoo kalaana awoodaydu tu bashar ma dhaafsan rasuul baanahay loo waxyooday risaaladiina idin soo gaarsiiyey marka waxay aadda isku macnay qul maa asalkum calayhi min ajr wamaa ana min almutakalifiin anigu adduunna idinma weydiisanayo mana ihi mid isqoraya waxaanu awoodin da kale ay yidhaahdaan ama uu fashilmay hebel ay yidhaahdaan haka baxsado qofku balaan wax soo raajacna dib bayna isugu soo noq waxaa malag waa la cadaynaya warka nabigu calayhi salaatu wasalaam awood ilaahay ma sheeganayo wuxuu i waxaad tidhaahdaa oo nabiga la dheh bani aadam un rasuula saasuu ugu jawaabay liana allaha calima ilaahay waxa uu ogaaday oo uu ka warhayaa maa takinuhu jawaanixuhum waxa ay laabahoodu qarsanayaan macnaha dee iyaga uurkooda un ku qarsan oo min altacasubi waalcinaad naxli iyo canaada tacasub qabiil iyo balaayo baas iyo canaadka kaasaa ayaa ilahay ogi falaa yuminuuna ma rumaynayaan mahma jaaahum min albayinaat mucjiso kasta oo u timaada ma rumaynayaan kama qaala jala dikruhu fi suurati ancaam siduu suuratu ancaam bay ilaahay ku sheegay wamaa yushcirukum buu ilahay yidhi maxaa idin ogeysiiye annahaa mucjizooyinkaasi idaa jaa-at haddii ay u timaado laa yuminuun ma rumaynayaan laa yuminuuna ma rumaynayaan idaa jaaat mucjizooyinkaasi markay timaado rumayn maayaane maxaa idin ogeysiiye mar ay asxaabtu yidhaahdeen armay ku fiicnaan lahaay nimankan ha fashilmeena codsiyaashan in loo aqbalo oo wixii ay sheegaan ma loo aqbalo ilahay wuxu uhi wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiye idinku waxba ma ogidin annahaa idaa jaaat laa yuminuun mucjisooyinkaasi marka u yimaadaan inaanay rumaynin inay rumaynayaan inaanay rumaynin maala haddii aanay rumayneyn de waa iska dayn lahaydeenoo haloo yeelo maydaan tidhahdeenba kama warhaysaane ma rumaynayaan wa kayfa yurja alkhayru sidee khayr looga rajaynaya abusheekh miman qaaluu qaar yidhi kamaa fii suurati alanfaal suuratu alanfaal sida ku ninka hadalka yidhi si khayr looga rajayn allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindik faamdir calayna xijaarata min asamaai aw itinaa bicadaabin aliim waxay idhaahdeen allaahuma ilaahayow in kaana haada huwa alxaq kanuu maxamed la yimi hadduu xaq yahayo min cindika agtaada ka yimi faamdir calaynaa waxaad nagu soo dasiisaa sida roobka xijaaratan min asamaa dhagaxaan iyo danab xagga kole ilaah naga soo shaqo aw itinaa bicadaabin aliim cadaab kulul nagu rid saasay idhahdeen walam yaquuluu may odhanin in kaana haadaa huwa alxaq hadduu kani xaq yahay min cindika ka yimi fahdinaa ilayhi may odhan fahdinaa ilayhi ilaahay nagu hanuuni may odhan marka munaasibku waxaa qofku waa xaq haddii la qofku xaq iyo baatil iyo maad raadinaysa xaq buu odhanaya marka hadday xaqdoon yihiin dee ilaahay xaqii haddii uu yahay nagu hanuuni bay ahayd qowlku may odhan wa haadihi tani sunatu min sunan alambiyaa waa taariikhdii ambiyada iyo soo jireenkii idaa ra-ow marka ay ka arkaan min ulaabi alaayaat aayadaha kuwa doonaya daalibun dulaab kuwa doonaya aayadaha mucjisooyin kuwa doonaya cinaadan u doonaya ummadu had iyo jeer marka ay codsadaan mucjisooyin iyagoo canaatamaya wa inahum yadlubuunahaa tacjiizan oo rasuulkaana doonaya inay cagsi geliyaan mucjisada waxay u dalbayaan inay cadsi geliyaan had jeer markay taasi dhacdo laa yas'aluuna allaha ambiyadu uma weydiiyaan infaada haadihi alaayaat in loo fuliyo mucjisooyinka had iyo jeer ambiyadu ma dalbaan markay ogaadaan ummaduhu inaan raja kasoo jeedin jeedine codsigooda lawiyo codsi canaad ambiyadu inta badan kama aqbalaan ummadaha codsigooda infaadku waa fulinta wey infaad haadihi alaayaat maxay ambiyadu codsigaa ugu qadimi waayeen ilaahay ummadu codsanayaan likay ah, kay laa yaxulla biqowmihim alhalaag si aanu ugu degin kay laa yaxila qowmahum alhalaag si aanu qoladooda halaag ugu degin ah, qoladooda halaag baa ku degaya haddii ay mucjisooyinka beeniyaanay diidaan kamaa xasala licaad wasamuud wahayrihim sidii saddex eh, reer caadiya reer samuudiya ile qolaba waxbay codsadeen markii dambena de waa tii la hurgufa wa huwa almuraad ilahayna taasuu uga jeedaa min qowlihi tacaala fii suurati isra ilahay wuxu ui wamaa manacana nooma diidin an nursila bilaayaati inaanu soo dirno mucjisooyin ilaa an kadaba inay beeniyeen biha alawaluun mucjisooyinkaa waxa beeniye ummadii hore marka kuwana way beeninayaan wamaa nursilu bilaayaati ilaa takwiifa marka mucjisada xikmadda loo loogu keeni waaye ma aha inuu ilaahay kari waaye waa iyagaaba loo naxariisto waa la afgambiila haddii ay beeniyaan walaqad xasala lilmasiixi calayhi salaam waa nebi ciise waxaa la kulmay buuri annahu lamaa waqafa markii uu istaagay amaama haydaruus ninkaa hortiisee uu ka hor yimi dalaba minhu aayata waa kuwii waktigiisaa joogay weye ka hor yimi dalaba minhu aaya ciisu ninkaasi aayad ka doonay madaxdii iyo kuwii muuqdeen wakhtigaasi falam yujibhu ilaa alabihi ciise dalabkiisii kamu aqbalin codsigaa ciise kamu aqbalin nabi ciise raaa daalika falamaa ra'aa daalika markuu ninkaasi ciise ku arkay arintaa ah, sakhira minhu wuu ku dheeldheeray macnaha kolkii uu nebi ciise u ajiibi waayey o odhan waayey sidii maaidadii oo kale ilaahay kan sii mucjisadu codsanayo markaasuu dabeetana sakhira minhu ciise ku dheeldheelayo waradahu ilaa caduwihi baylatus ka magacaa la odhan jiro kasii xoog badnaabuu ku riixay nimankan magale magacyaashooda iyo taariikhdooda iyo awoodaha ay lahaayeen iyo xaaladaha ay soo mareen iyo waxaad ka akhrii karaysaa kutubu taariikh sida albidaaya wanihaaya oo e, ibnu kathiir uu leeyahy ayaad ka akhrii karaysa waaya qaar buu ka tegey miya ha isku day qiso yaroo maarata sanadkeedana koley bacd an kaana weliba ninkani wuxuu ahaa yasifu calayhi nebi ciise wuu u murugoon jiray wayatamanaa liqaa'ah inuu la kulmana wuu rajayn jiray ciise intaanu iman ninkaa hore wuxuu jeclaysan jiray inuu ciise la kulmo markii uu ciise la kulmuu mucjiso keeniu ciise keeni waayena dee waa kaa ka hor yimi wadalika arrintani madkuurun wuxuu ku sheegan tahay fi isxaaxi thaliti walcishriin juska saddex iyo labaatanaad min injiili luuqa qaybta injiilu luuqa la idhaahdo jiskeeda saxilaatanaad baad ka heli karaysaa bibleka haddii aanay dee kolley taxriifka iska badana ah, marka intanna waa in yaroo uu kasoo qaatay anaajiisha wuxuuna qisaduna sheegaysa had iyo jeer ambiyadu markay arkaan ummadda inaanay ka faa'iideyn aayad la keeno ay codsadeen inay ka daynayeen codsigaa haadaa buui ifham haada intaa iska garo oo walamaa ra-aa lmushrikuuna gaaladii haddaba kolkay arkeen dacfahum inay ka tamar dareeyeen can muqaawamati lmuslimiin muslimiintii in ay ku beegsadaan oo ay kala hortagaan muqaawamadu waa ka hortage bilburhaan awood markay gaaladii reer maka ka quusteen muslimiintii inay awood kaga hortaga inay kaga hortagaan burhaan burhaanku waa maxay waa xujo iyo daliil iyo wax dad lagu qanciyo oo lala hor fadhiisto taxawaluu waxa ay isu rogeen ilaa siyaasati alquwa siyaasaddii awoodda oo haddii aan afkii gabay dee itaal miyaan kari waaye wey sidii dee fircoon ba aad ku garan qur-aanka markaad akhrida qisada fircoon waxaad arkaysaa isagoo nebi muuse calayhi salaam markii la hortegi kari waayey dee u saaray hanjabaad markii sixirlayaashii iyaguna ay rumeeyeen iyana laayey halkaasuu ka wadaya waaya ilaa siyaasati quwa awood bay isticmaaleen allatii siyaasadaasoo ikhtaarahaa qowmu ibraahim nebi ibraahim qoladiisiina taasay doorteen cindamaa cajazuu canh markii ay ka caajiseen ah, ay kari waayeen awood inay kala hortagaan xayu qaaluu markii ay yidhaahdeen xariquuhu nebigan guba wansuruu aalihatakum ilaahyaashiina uheliya markii dee sanam baa sanamyaashii digada laga dhigay mid gafuur buulanoo gudin fuqa uu sugay baa soo haray fasaluuhum in kaanuu yantiquun war yaa sanamyaashii sidaan u galay baa layidhi markay kasoo noqdeen xafladii baadhinkii ay sameynayeen nayuu yeerkoodii nayruush ahaayeen markii ay kasoo laabteen ayay idhaahdeen man facala haada biaalihatina yaa ibraahim war sidan yaa u galay baalihii waa ilaah budusha laga dhigaya budusha ah, la baabiinayo dib balweydiiya buu i hadday dee hadlayaan ila haddii aamusay waaba yaabe bal hadda weydiiya bui kolkaas idhahan dee waad ogtay inaanay ku wada hadlayn adigu almuhim markii ay arrinku fashilmay waa la is dib baa la isu soo giijiyo waxa layihi xariquuhu wansuru aalihata waa ninkana hala gubo ninka hala ciqaabo baa layihi kamaa fii suurati alambiyaa saad ka akriyay karaysa ama haaulaai kuwan oo gaalada reer mushrikiinta ahi fasdaaduu biladaa dhibaatadiibay ku kordhiyeen calaa kulli man aslama qof kastoo islaamay garaacii baa lagu sii kordhiyay tumidii la tumayey maxay markaa uga jeedaan rajaaa waxay rajaynayaan sadihim inay ka hor joogsadaan can itibaaci rasuuli calayhi salaam raacitaanka nabiga la raacaya calayhi salaatu wasalaam cunfigaasay isticmaaleen haa sidii dee maxaakim maxaakimtii markaa waxay gaalada ku sheegeen dadka muslimiinta spain wadankii andalus la odhan jiray markii ay ka xoog bateen ka gacan sareeyeen muslimiinta dacfigii ku yimi daraaddeed saddexun bay kala dooransiiyeen waxay dhaheen ama kirista noqda ama ka baxa wadanka oo ka guuraba gebigiisaba s isuu dhan yahay halkaa u dhalateen ka guura ama kurtaa la idiin dheereynaya marka de dadkii kurta ma jecla in loo dheereeyo in fara badan oo kamidi ah qof dee iimaankiisu heer gaaday mooyaane waxna waa gaaloobeenoo meeshiibay ku hadheen waxna dee waa kuwii waqooyiga africa dowladaha laydhaa soo galay ragaasaha ay kaga takhaluseenoo majaamicdii iyo masaajidadii waaweynaana waa kuw si wanaagsan baabay udhisan dhisan yihiin kani wuxuu ku fiican yahay in midxaf laga dhigo hide iyo dhaqan bay ka dhigteen iyagana <clears throat> laakiin islaamku sidaa maaha qof qasab lagu gaalaynayo maya cidna qasab laguma gaaleeyo ee qofka waa ah la qancinayaa waxaa la isku dayayaa in diinta loo bandhigo la fahamsiiyo oo la qanciyo ya ha qasab in e, qasab laguma muslimiin cafwan ah, af soomaaligu waa kolba dhan bu isu rogaya qof qasab laydhaaha lagu islaamiyo ma jiro xataa jihaadka laftiisa maaha macnihiisu in qasab lagu islaaminayo dadka waxa wey qofkii ugu horeyn waa in dacwad loo fidiyo la qanciyo siduu rasuulku sal allahu calayhi wasalam colaalka u dirayo isaga iyo khulafaduba ay ku dardaari jireen marka hore islaamnimada dadka ha loogu yeedho halaysku daya in la qanciyo haddii ay qancaan islaamaan dee idinkunba idinla mid yihin haddii uu qofkaasi qanci waayo waxa weeye in awoodda uu adeegsanayo ee kufrigu riixayo uu hakiyo oo uu ogolaado inuu cashuurna bixiyo caga dhigtana dacwaddu ha socoto gaal iyo islaamba ha gaadho isaguna halkiisa heshiisa lala qortoo jizyeha bixiy xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saaqiruun hadduu taana diidu ihaa gaalna waan ahaanaya awooddaana waan yeelanaya diinna la fidin maayo agtaydana lasoo mari maayo dee markaa wuxuu doonayaa waa xaqdabool wadadaa laga duwayaa kolkaa ilaa inta gacanta lagu dhigayo waayo waxaa la ogsoonyay qofku haddii aanu de qalbigaa la qabtaae qofka jirkiisa laga qabtay haddii aan qalbigiisa la qabanin oo jidhkiisa la qabto qasab laydhaaha lagu muquuniyo dee munaafiq buu iska noqonaya oo gaalnimona wuu qarsanaya islaamnimona wuu muujisanaya inaguna kaama doonayne qof miir qabo si fiican inoo raaca iyo mid si fiican isu muujiyo oo iscadeeyaynu rabnaa laakiin mid cawsle inoo muuseeye dooni mayno kaasi waxa wey balaayo kudhex jiifta munaafiqaas halka laga duulaya halkaa saa darteed baa de aayadaha mawduuca ka waramaya laa ikraha fi diin iyo aayadaha kaleba taasay ka warramaysa kama fi suurati ambiya ama haulaai kuwan rajaa sadihim can itibaaci rasuuli calayhi salaam iyaga oo doonaya inay ka hor joogsadaan dadka raacid walam yatrukuu kamay tegin baaban albaab ilaa walajuuhu way galeen albaab kasta oo nebiga ay kaga hor imanayaan walajuuhu way ka galeen wuluujku waa gelitaanka wey welitaan faqaala calayhi salaam liasxaabi nabiga asxaabtiisii wuxuu ku yihi tafaraquu fi lard warba dhulkaa lagu kala faafo oyaalehen war dhulkaa ha kala qaxo diintaa lala baxsado fa allaha sayajmacukum ilaahay wuu isukiin keeni doonaa fasaaluuhu nabiga waxay weydiiyeen can ilwajhi xagga loo dhaqaajinayo bal waayo xaggaan u dhaqaajinaabay idhaah fa ashaara ila alxabasha markaasuu gacanta u fiiqay xagga iyo xabashida ilan ilaahaybaa ogeysiisiiye oo jiho walba wuu ogsoon yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa ka jira isagoo arrinku bilowga waa kii ka waramayo in kisre iyo kaysar iyo la furan doono saasoo kale marka hijradii hore iyo hijradii labaad iyo qaxoontigii hore iyo qaxoontigii dambe qaxoonti muuhaynkani mid dolarkii iyo daraahintii loo cararaye soo ururi dolarkii maahe waa qaxoonti iimaanka lala qaxayo oo lala fakanayo oo weliba qofku naf ehelkiisii iyo wadankiisii iyo maalkiisii wuu ka cararaya iimaan buu la cararaya imika dee inta u dhacaa aanay badnayn ee ay yar tahay hijrat lxabashati lula saasay ku timi kolkaa marxaladaasay timi wallahu aclam